alxamdu lilaahi rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed w salama tasliima kaiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan calayna waqfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma amiin ah, waxaynu ku soo jiray baabkii ku saabsanaa tawqiir alculamaa walkibaar baabkii ku saabsanaa baynu ku soo jiray waxaanu ka bilaabaynaa insha allahu tacala xadiidka saddex boqol iyo koob iyo lixdan dabcadaha qaarkoodna waa saddex boqol iyo afar iyo lixdani wa can ibni cabbaasin radia allaahu canhuma qaala qaduma cuyaynatu bnu xisnin fanazla cala bni akhiihi alxuri bni qays qadima cuyaynatu bnu xisnin ama qaduma cuyaynatu bnu xisnin waxa yimi oo soo hormaray cuyayna oo xisni ah fa nasala wuxuu ku degay cala bni akhiihi inanku adeerka u ahaa buu ku degay alxuri bni qays oo xuri bni qays ahaaday cuyaynatu bni xusnina wuxuu ahaa dee nin oday ahoo raggii markaa waxa weeye qabaa'isha yacni odayga u ahaa ka mid mida qabaa'ishooda yacni nin aad markaa loo ateeco oo aad loo maqla buu ahaa wakhtigii jaahiliyadii waxaa la odhan jiray baa la yidhi alaxmaqu almutaac qabla alislaam nacaska la adeecaa la odhan jiraa leeyihi faraska markuu fuulo waxaa ka daba fuli jiray intaasoo kun may weydiin jireen xaggaad ku socotaa marka wuxuu ahaa min ashraafi qawmi raggii waagii dambe yowma xunayna nebigu calayhi salaatu wasalaam raggu boqolka geela siiyey ayuu ka mid ahaa waatii cuyeyne boqolka uu siiyey oo aqrac uu siiyey boqolka oo rag kale uu siiyey oo nin kale isku qolo ahaayeenoo shaacir ahaayoo cabaas ibnu mirdaas la odhan jiray isaga markaa boqol wax ka yar uu siiyey dabeedna uu ka gebiyey ya atajcalu nahbii wa nahba alcubaydi bayna cuyaynata waalaqraci maa kaana xisnu walaa xaabisun yafuuqaani mirdaasa fi lmajmaci wamaa kuntu duuna imri'in minhuma waman takfid alyowma laa yurfaci gabay noocaasuu tiriyey markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam u dhammaystira isagana cuyaynatu bni xisni baa yimi oo wuxuu ku degay cala bni akhiihi inanku adeerka u ahaa alxurri bni qays yani walaalkii dhalay bimacnaa waxaa loo jeeda adeerka uu ahaa oo xur ibnu qays ahaaday wa kaana wuxuu ka mid ahaa xur ibnu qays min annafari kooxdii buu ka mid ahaa aladiina kuwaasoo yudniihim uu soo dhoweeyo cumaru radia allaahu canhu cumar uu soo dhoweeyey ayuu ka mid ahaa yacnii koox markaa waxa weeye uu cumar eh, soo dhowaysto oo la shawro yacni markaa ayuu ka mid ahaa wa kaana alquraa'u waxay ahaan jireen dadka qur-aanka yaqaanaa yani culammada waagaa quraa baa dee la odhan jiray oo dee sida markaa qur'aanka iyo loo yaqaano yacni cilmigu waa ku xidhnaa asxaaba majlisi cumar cumar majliskiisa kuwa u saaxiibkaa bay ahaayeen cumar la fadhiista oo mushaawaratii ee la shawrista cumar la shawrana kuwa u saaxiibkae u ehelka ah ayay ka mid ahaayeen nimanka quraadee qur-aanka yaqaanaa bimacnaa culammada ah kuhuulan kaanuu aw shubbaana ama garmadoobayaal ha ahaadaan kuwaa qur'aanka yaqaane quraada ahi aw shubbaana ama qaar dhallinyaro ah ha ahaadaanbe yacnii da'da uma eegi jirinoo wuxuu eegi jiray xagga cilmiga ayuu eegi jiray oo haddii markaa isagoo da'yar uu cilmi leeyahay waa soo hormarin jiray oo cilmigaa daraaddii ayuu wuxuu ugu dari jiray kuwuu la showraayey agtiisa ka dhow cumar agtiisa ka dhow fa qaala cuyaynatu cuyayna wuxuu ku yidhi libni akhii inanku adeerka u ahaa ya bni akhii inankii walaalkay dhalayow laka wajhun cinda hada alamiiri yacni waxaad ku leedahay weji iyo sharaf baad ku leedahay ninkan madaxda agtiisa ninka madaxda uu sheegayaana waa cumar bnukhadaab weeye weji baad agtiisa ku leedahay fasta'din lii calayhi i idan dalabo ii weydii inaan u galo oo oggolaansho ii soo qaad inaan u tago fasta'dana lahu waa u idan dalboo idan buu u weydiiyey ninka odayga caynkaasa ayaa doonaya inuu markaa ku yimaado saas ayuu doonaya cur bnu qays cuyayne ma weydiin maxaad u rabtaa oo ka doonaysa maxaad se ku odhanaysa fa adina lahu cumaru radia allaahu canhu cumar baa u idmay wuxuu yidhi ha yimaado falammaa dakhala markuu soo galay qaala wuxuu yidhi hii yabna alkhataab hanjabaad buu bilaabay hiidu waxaa la yidhi waa kelmad tahdiid ah hii marka marka looga jeedo hiyda tahdiidka looga jeediyo hanjabaadda yaadu way reebanta bacdina waxay u fasireen yacni markaa damiirkii bay u fasireen waa qowl kale oo eh. in la yahay hiya oo ya'dana la xarakeeyo hiya daahiya khabarkii qadaran yihi ya yacni musiibo weeye kaanu uu leeyahy musiibaad nagala kulmi doontaa yabna alkhataab ina khataabow fawallaahi allah baan ku dhaartay maa tuctiinaa nama siisid aljazla wax weyn nama siisid wax weyn nama siisid aljazla waa wax weyn walaa taxkumu fiina bilcadli noogumana xukuntid caddaalad waa been waxaas walaa taxkumu fiina naguma xukuntid bilcadli cadaalad naguma xukuntid faqadiba cumaru radia allahu canh cumar baa cadhooday xataa hamma ilaa uu ku hamiyey an yuuqica bihi inuu ku rido oo ku sameeyo ay shayan min alcuquuba wax ciqaab ah saasaa macnuhu dhacay inuu ciqaabo ilahu ku hamiyey faqaala lahu alxuru faqaala lahu cumar wuxuu ku yidhi ay licumara alxuru xuru bnu qays baa wuxuu ku yidhi yaa amiira almu'miniin mu'miniinta kii amiirka u ahaayow ee madaxda u ahaayow ina allaha tacaala qaala linabiyihi sala allahu alayh wasalam allah isagaa korreeye qaala wuxuu yidhi linabiyihi sala allahu alayh wasalam nebigiisii wuxuu ku yidhi khudi alcafwa wa'mur bilcurfi wa acrid can iljaahiliin khudi alcafwa cafinta qaado iyo saamaxaadda oo iska dhaafo iska cafi yacnii ciddii kugu qaldanta shakhsi ahaantaada ama weji labaad waxaa lagu fasiray khudi alcafwa dabeecadda sahlan ee dhimirsan yacni markaa qaado oo ku mucaamil wa'mur bilcurfi amar dadka macruufka iyo wanaagga waxa wanaagsan far oo amar wa acrid jeeso can iljaahiliin kuwa wax magaratadaa ka jeeso iskaga jeeso oo bimacnaa dan ha ka gelin wa inna haada kan oo adeerkay ahi min aljaahiliina kuwa wax magaratadaa buu ka mid yahay marka dee ilaahayna waa kaa yidhi wa acrid can iljaahiliin wallaahi allah baan ku dhaartaye maa jaawasahaa cumaru xiina talaha calayh cabdullaahi bnu cabbaas wuxuu yidhi allah baan ku dhaartaye maa jaawasahaa cumaru cumar kama tallaabin xiina talaaha goortu aayadda akhriyey calayhi ay calaa cumara cumar ku akhriyey aayaddaa markuu cumar ku akhriyey kama tallaabinoo yacni markaa wax dambe markaa ma samayn oo yacni waa iskaga jeestay waa ku camal falay aadi wa kaana wuxuu ahaan jiray cumar waqaafan mid waxaweeye isku taagaan ka tallaabin cinda kitaabi illaahi tacaala kitaabka ilaahay xukunkiisa agtiis xukunka kitaabka ilaahay kama tallaabayno sidii markaa uu ilaahay sheegay kamuu gudbaynin ee waa ku joogsanayey xadka markaa sharcigu ogol yahay ooma dhaafayn rawahu lbukhaariyu xadiiska bukhaari ayaa soo wariyey baabkan wuxuu ugu keenay mawdicu shaahid cidda cumar soo dhoweeye uu la shawraa ee agtiisa ka dhow ee uu sharfaa inay ahaan jireen dadka quraad ee cilmiga leh ee qur'aanka yaqaana inay ahaan jireen walow da'dooduba ha yaraatee taasna waxaa laga qaadanayaa dadka ahlulfadliga ee dadka culammada in la hormariyo ayaa laga qaadanaya oo la xushmeeyo ayaa laga qaadanaya farqina ayna kale lahayn da'doodu inay yar tahay iyo inay weyn tahay sida loo xushmaynaayo taas ayaa laga qaadanaya sida ugu keenay waa saas fawaa'id kaloo xadiiska laga qaadanaya waa jiraan oo marka waxa weeye ku yacni saabsan dulqaadka cumar ka mid yahay sida marka waxa weye xukunka aanka ugu camalfalaayo aan uga tallaabayn uga gudbayn ay ka mid tahay sida marka waxa weeye eh, markii loo sheegay aanu far dambe hanjabaad iyo gacan midnaba aanu ku samayn isagoo ciqaabi kari lahaa waxaa kaloo laga qaadanayaa nimanka reermiyigii aad adayga aad adayg yihiin ninkan nin reermiyigu ahaa marka dabeecadda yacni markaa dee adaygay u badan yihiin dad wanaagsani waa ku jiraan laakiin waxa weeye qallafsanaanta iyo adayga ayaa markaa ku badan laakiin dad wanaagsan ahlulkhayri waa ku jiraan waxaa kaloo yacni laga qaadanayaa in waxa weeye warka uu sheegay yacni maadaama marka waxa weeye warkaasi uu yahay war been ah oo uu marka waxaweeye ku dhaleecaynaayo cumarna cumar waa ka cadhooday waa ka cadhooday waayo cumar dee dhowiyo dheeraba waxay u qireen caddaalad isaguna wuxuu ihi cadaaladdu uguma xukuntin dee waa been in waxa weeye markaa eh, xaqiiqadii la bedelo ayay markaa noqonaysa xaqiiqadii markaa bedelaad markaa la bedelay oo si aynay ahayn loo sheegay ayay markaa noqonaysa waxaa kaloo laga qaadanayaa xur ibnu qays iyo insaafkiisa iyo cadaaladdiisa iyo sida markaa uu u qiray dee adeerki inuu qaldan yahay oo jaahil yahay yacni markaa siduu u qiray taasna waa ku tusinaysa xadiiska saddex boqol iyo labiyo lixdan dabcadaha qaarkoodna waa saddex boqol iyo shan iyo lixdan wa can abi saciidin samurata bni ljundubi radia allaahu canhu qaala laqad kuntu calaa cahdi rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam khulaaman samurat bnu jundub waxau yidhi allah baan ku dhaartay xaqiiqee waxaan ahaan jiray calaa cahdi rasuuliillaahi sala allahu aleyh wasalam wakhtiga rasuulka khulaaman wiil baan ahaa wiil dhallinyaro ah ayaan ahaa aad umuu yarayn yacani dhallinyaru laakiin ahaa oo waxaaba la sheegaa dee inuu ghaswatu uxud loo oggolaaday inuu ka qayb galo marka dee inuu markaa qaangaadh ahaa ayaa markaa laga fahmaya fa kuntu axfadu canhu waxaan ahaan jiray buuhi nabiga calayhi salaatu wasalaam xaggiisa mid axaadiis ka qayba oo ka qabta ayaan ahaan jiray canhu ay can arasuuli sala allahu aleyh wasalam famaa yamnacunii min alqawli iima diida ayuu samura yidhi min alqawli inaan markaa waxa weeye idhaahdo oo sheego axaadiista inaan sheego oo nebiga ka soo wariyo iima diidayn ilaa anna haa haahunaa rijaalan hum asannu minnii inay meesha ku sugan yihiin mooyaane rijaalan rag hum yagu asannu minnii iga da'weyn inay ku sugan yihiin oo aan yaga ku ixtiraamayo mooyaane wax kale iima diidin inaan axaadiistaa sheego oaan idhaahdo laakiin ixtiraamaan yaga ixtiraamaayo dadka iga da'da weyn ee dee axaadiistaa garanaysa iyagu inay sheegaan aan ku ixtiraamayo aan isle iyagu ha sheegaan iyagaa kaaga mudane taasaa ii diidday inaan ka gaabsado anigu mutafaqun calayhi xadiidka waa laysku waafaqsan yahay oo bukhaari iyo muslim baa labaduba soo wariyeen laakiin lafdiga uu inoo keenay waa lafdigii muslim wey waayahay xadiidkanna waxaa laga qaadanayaa saxaabadii nebigu sala allahu aleyh wasalam qaarkood oo xadiistii garanayaa inay wakhtiyada qaarkood markay arkaan dad ka waaweyn oo markaa meesha jooga inay ka gaabsan jireen oo is odhan jireen iyagu ha sheegaan iyagu ha sheegaan oo marna cilmigii baa laysku ixtiraamayaa marna da'dii baa laysku ixtiraamayaa oo culammada laftoodii dee waa sii kala da' weyn yihiin marka caalimka weyn iyo caalimka waxa weeye duuna daalika ah waxaa markaa sii mudnaanaya hadday cilmigii ka sinmaan dee ka da'da weyn marka ka da'da weyn baa markaa la ixtiraamayaa oo dadka markaa kibaartae waaweyn in la ixtiraamo xadiiska waa laga qaadanaya waa laga qaadanaya waxay sheegi jireen ahlucilmiga qaarkood laga soo wariyey a'immadii hore culammadii hore laga soo wariyey inay yidhaahdeen ruuxa marka waxa weeye yacni iyadoo cid markaa ka aqoon badan oo ka weyne ay meesha joogto yacni markaysaa wax sheegaa yacni nooc xumqiya ama nacasnimaa baa ku sugan saasoo kale aynu odhan jireen calaa kulli xaal waxaa laga tilmaamayaa ixtiraamka cidda markaysa markaa xagga da'da iyo xagga cilmigaba in laysku ixtiraamo ayaa marka laga qaadanaya xadiidka saddex boqol iyo saddexiyo lixdan dabcadaha qaarkoodna waa saddex boqol iyo lixiyo lixdane wa can anasin radia allaahu canh qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay waxa uu yidhi maa akrama shaabun shaykhan lisinnih ma akrama ma sharfo oo ma maamuuso shaabun wiil dhallinyaro ahi shaykhan oday ma maamuusoo ma sharfo lisinnihi da'diisa daraaddeed uma sharfo ilaa qayada allaahu lahu inuu ilaahay u qadaro mooyaane isaga man yukrimuhu mid sharfa cinda sinnihi da'daasoo kale markuu joogo rawaahu tirmidiyu tirmidi baa soo wariyey wa qaala xadiisun hariib waxaanu yidhi waa xadiis hariib ah. tirmidi lafdiga hariib markuu isticmaalayo mar wuxuu la isticmaalaa xasan ama saxiix isagoo ku ladhaayo marna wuxuu isticmaalaa ghariib oo keli ah ghariibna waxaa loo isticmaalaa xadiiska markaa fardiga ah ee dariiq keliya laga soo wariyey haddii saxaabi keliya laga hayo oo aan markaa cid kaleba laga haynin xadiiskaas waxaa la odhanayaa waa ghariib yacni mutlaqa oo ghariibkii mar wuxuu noqdaa ghariib nisbi ah marna wuxuu noqdaa ghariib mutlaqa buu noqdaa istilaaxa mashhuurka waa saas haddaba tirmidi ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen ma xasanun ghariib yidhi ama xasanun saxiixun ghariibun yidhi oo saxiix ama xasan ama labaduba ama mid ahaan ku ladhnaatay ghariibnimada mise hariib keliya yidhi haddii waxa weeye ghariibnimada ay ku ladhan tahay ama xasan ama saxiix ama labaduba xaalka noocaasa istilaaxi mashhuurka ee caanka ahaa ee ghariibnimada lagu yaqaanay fii kutubi lmustalax buu isticmaalaya wuxuu uga jeedaa waa fardi xadiiskani qariibnimadaas ha noqoto mid nisbi ama mid mutlaqaka ah doonta ha noqote laakiin hadduu isticmaalo xadiisun ghariib oon wax kala raacin oo xasan ama saxiix aanu ku ladhnayn waxay ahlucilmiga qaarkood yidhaahdeen istiqraa' waxaa lagu ogaaday inuu u jeedo bimacnaa daciif tatabuca la raacraacay waxaa lagu ogaaday in uga jeedo daciif waana sida sheikhulalbaani marka uu yidhi marka ghariiba keliya markuu yidhaahdo tirmidi wuxuu uga jeedaa yacni daciifun daciif weeye buu ujeeda xadiidkanna waxa weeye marka waa daciif oo sanadkiisa dacfa ku sugan yacni marka laba raawi oo daciifa ayaa markaysaga ku jira markaa saas aawadeed xadiidkani qawi ma aha laakiin macnaha uu sheegayaa waa macno yacni markaa saxiixa oo ciddii markaa cid waxa weeye ixtiraamta oo sharafta yacni waxa weeye jazaaga in lagu abaalmariyo sidaas cidi kaleo ixtiraamta isagana in la siiyo oo da'dii ku ixtiraamto ku xurmaysa wa aljazaa'u min jinsi alcamal abaalmarintu nooca camalkuu yahay laakiin marka la yidhahdo macnaha saxiixa layskama odhan karo nebigaa yidhi calayhi salaatu wasalaam yaa waayo kalaam kastoo saxiixaba maaha nebiga inuu ka sugan yahay calayhi salaatu wasalaam marka waxa weeye taasna saas yadaa weeye marka baabka waxaynu ku soo aragnay cidda ahlulfadliga ah ama cidda culammada ah ama cidda kibaartee da'da waaweyn in la xushmeeyo la ixtiraamo la qadariyo ayaynu soo aragnay baabka shan iyo afartanaad baabu ziyaarati ahli ilkhayr wuxuu u baab yahay cidda ahlulkhayrka in lasoo booqdo wa mujaalasatihim iyo fadhiga lala fadhiisto cidda ahlulkhayrka ah wa suxbatihim iyo saaxiibitaanka lala saaxiibo cidda ahlulkhayrka ah wa maxabbatihim iyo jacaylka la jeclaado dadka ahlu khayrka ah wa talabi ziyaaratihim iyo booqashadooda in la dalbado yacnii in la doono inay ku soo booqdaan inay ku soo booqdaan inaad doonto jeclaysato cidda ahlu khayrka ah iyo wa ducaa'i minhum ducada in la weydiisto oo la yidhahdo noo ducee ciddii ahlulkhayra ducada laga dalbo oo la yidhahdo noo ducee wa ziyaarati almawaadici alfaadila iyo meelaha wanaagsanee fadliga leh in la booqdo kullu dalika ayuu baabkani u baab yahay oo lagaga hadlaya qaala allahu tacaala allah waxauu yidhi waid qaala muusa lifataahu laa abraxu xataa abluga majmaca albaxrayni aw amdiya xuquba ay wadkur waxaad xustaa oo aad sheegtaa id qaala goortuu yidhi muusa nebi muuse calayhi asalaam lifataahu wiilkiisii uu ku yidhi waa wiilkii u khidmaynayey u shaqaynayey ee la socday weeyi oo yuushac buu ahaa berigii dambaa yuushac laga dhigay nebi laakiin markanuu muuse la socdo nebi ma ahay laa abraxu xataa abluqa majmaca albaxrayni laa abraxu kama baxaye waan ahaanayaa inaan soconayo xataa abluqa ilaa aan ka gaadhaayo majmaca albaxrayni labada badood meeshay ku kulmaan labada badood meeshay ku kulmaan culamada qaar waxay ku sheegaan waa badda farris iyo badda ruum allaahu aclam waa laba badood aw amdiya ama ilaa aan soconayo xuquban wakhti fara badan aan soconayo xuqubka culamada qaar waxay yidhaahdeen waa siddeetan sano ama toddobaatan sano ayaa xuqub la yidhahdaa ilaa qawlihi tacaala laga gaadhaayo hadalku allah yidhi qaala lahu muusa hal attabicuka calaa an tucallimanii mima cullimta rushdaa qaala lahu muusa muuse waxa uu ku yidhi hal attabicuka ma ku raacaa wuxuu ku odhanayaa khadir buu ku odhanayaa waxay socdaanba khadir waa la kulmeen markii ay la kulmeen ayuu markaa wuxuu weydiisanayaa inuu raaco qaala lahu wuxuu ku yidhi ay lilkhadiri khadir wuxuu ku yidhi muusa muuse hal attabicuka ma ku raacaa calaa an tucallimanii inaad i barto ma kuu raacaa mimaa cullimta rushda yacni marka cilmiga lagu baray inaad ibarto ma kuu raacaa xaaluu cilmigaasi hanuun yahay kaa lagu baray marka uu hanuun yahay wa qaala tacaala allah waxauu yidhi wasbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati waalcashiyi yuriiduuna wajhah wasbir nafsaka ku sabirsii naftaada oo ku xabis maca aladiina kuwii la jirkooda yadcuuna rabbahum rabbigood baryaayoo caabudayey bilghadaati gelin horeed iyo walcashiyi gelin dambeedba waxay rabbigood caabudayeen yuriiduuna wajhah xaalay doonayaan wejiga ilaahay ay doonayaan allah inuu ka raalli noqdo ay doonayaan oo rabbi inay raalli geliyaan ay doonayaan oo ikhlaas ay ka tahay aayadahan uu soo qaatay waxaa ku sugan nowcan maa baabka wax huseeya waayo nebi muuse wuxuu jeclaystay inuu khadir la kulmo cilmina ka faa'iidaysto lana saaxiibo oo wakhti la socdo marka dadka ahlukhayrka in la booqdo iyo in lala fadhiisto iyo in lala saaxiibo iyo in markaa la jeclaado intu waa ku sugantay waa ku sugantay wuxuu markaa u doonayaana waa jacayluu jecel yahay yacni markaa weeye ayuu u doonaya ziyaaradooda in la dalbo waynu arki doonnaa hadda markaa muuse isagaa booqanaya cidda ahlulkhayrka inay ku soo booqato inaad jeclaataa lafteeda waa kulantaan waa fiicanta aayadda kale lafteeda nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la amray mu'miniintii ahlu tawxiidka ahaa ee allah keligii caabudaayey nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu la joogo oo naftiisa uu ku sabir siiyo ku xabiso oo gaalada dadka agtooda sharafta badan leh ay dadku u qabaan inay sharaf badan yihiin ee dadka jaaha kule iyo magaca yacni aanu ku doorsan gaalada qaarkood baa waxay ku yidhaahdeen iyagoo fuqaradan iyo masaakiintan kula fadhiyaan waa mu'miniintii nebiga rumeeyey kulama fadhiisan karree iyaga eri markaan wada fadhiisannayn markaasaa aayaddu ku soo degtay iyadoo laleeyahay kuwaa naftaada ku sabirsii oo la joog ya sidaas markaa lagu yidhi xadiidka saddex boqol iyo afar iyo lixdan dabcadaha qaarkoodna waa saddex boqol iyo toddobiyo lixdan wa can anasin radia allahu canh qaala qaala abu bakrin licumara bacda wafaati rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam muslim waxa uu ka soo wariyey anas ibnu maalik qaala inuu yidhi qaala abu bakrin abubakar baa wuxuu ku yidhi licumara cumar ku yidhi radia allaahu canhuma bacda wafaati rasuulillaahi sala allahu aleyh wasalam geeridii rasuulku sala allahu aleyh wasalam geeriyooday dabadeeda ayuu wuxuu ku yidhi intaliq bina ilaa ummi aymana radia allahu canha intaliq bina ina socodsii ilaa ummi aymana ummi ayman intii ka ahaatay inoo gee radia allaahu canha nasuuruhaa xaal aan soo booqanayno inuu geey jumla xaaliya kamaa kaana rasuululahi llaahi sala allahu aleyh wasalam yazuuruhaa inuu soo booqanayno booqasho la mida ah. booqashadii rasuulku sala allahu aleyh wasalam uu soo booqan jiray siduu rasuulka ilaahayba u ahaa mid soo booqda saasoo kale aynu soo booqanayno daad cumarna waa yeelay waa israaceen falama intahaya markay dhammaadeen ilayhaa iyada ka ahaatay ay gaadheen oo ku dhammaadeen bakat way oyday ummu ayman waxay xasuusatay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo soo booqanaya oo abubakar iyo cumarna la socdaan inay dhici jirtay taasay xasuusatay dabeedna waaba oyday markan dee waa waa da' weeyaan ummu aymanoo dee waxa weeye markaa da' weeyaan xaaladan way markaa gabowday faqaalaa lahaa waxay ku yidhaahdeen abubakar iyo cumar maa yubkiiki maxaa kaa oohinaya amaa taclamiina miyaanad ogeyn ma ogid miya amaaddii naafiyada ahayd oo markaa hamse la geliyey ma ogid miyaa anna maa cinda allaahi waxaa allaha agtiisa ahaaday ee jannaad iyo raalli naciim ah khayrun lirasuulilaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay inuu uga wanaagsan tahay adduunyada miyaanad sidaa ogeyn maxaad u ooyeysaa fa qaalat waxay tidhi ummu ayman innii anigu laa abkii ma ooyaayo annii laa aclamu ay liannii laa aclamu inaanan ogayn daraaddii u ooyi maayo anna maa cinda allaahi waxa allah agtiisa ahaaday tacaalaa allah isagaa korreeye khayrun lirasuuliillahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay inuu uga wanaagsan yahay waxa adduunyada ku sugan iyo waxa agteenna ah maadu waa mawsuul anna maa cinda allahi ay anna aladii cinda allaahi tacaalaa khayrun inaanan sidaa ogayn u ooyi maayee waan ogahay sidaas sidaa waa ogahay walaakin abkii ha yeeshee waa ooyayaa anna alwaxya ay lianna alwaxya inuu waxyigu qad inqataca go'ay daraaddeed baan u ooyayaa min alsamaa'i xagga samada uu ka go'ayo yacnii waxyi dambe oo soo degaya aanu jirin waayo nebigii lagu soo dejin lahaa oo nebi maxameda calayhi salaatu wasalaam dee waa geeriyoodo waa dhintay marka go'itaanka waxyigu go'ay kaasaan la ooyayaa bay tiri fahayajathumaa waxay ku kicisay calaalbukaa'i oohintay ku kicisay fajacalaa waxay gudagaleen yabkiyaani inay ooyayaan macaha iyada la jirkeeda ay la ooyayaan rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey albukaa waxaa la yidhaha waa oohinta markaa codka leh oo bakaa bukan wa bukaa'an qasri iyo med bay labadaba leedaho waa laba luqo laba masdar weeye marka haddaan oohintu cod lahayn bukaa baa la yidhahdaa hamze ma leh waa maqsuur haddii cod markaa waxa weeye cod uu ka soo baxayo cod uu heliyana bukaa' baa la yidhahdaa calaa wasni suraakh saas weeye labada luqo shaacir baa beyt ku kulmiyey bakat cayni wa xuqa laha bukaaha wamaa yughni albukaa'u walaalcawiilu xasaan baaba mala loo nisbeeyaa marka bukaa iyo buka iyuu labadaba keenay yacni hal beydna ku kulmiyey xadiidkani wuxuu tilmaamayaa fadliga ummu ayman iyo ummu ayman inay booqanayeen abubakar iyo cumar nebiguna calayhi salaatu wasalaam inuu booqan jiray markuu noolaa ummu ayman waa mawlaatun lirasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam waxay ahaan jirtay addoon bay ahaan jirtay culamada qaarkood waxay yidhaahdeen nebiga aabbihii baa addoontaa lahaan jiray ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhahdeen maye hooyadii baa lahayd calaa kulli xaal aabbihii ama hooyadii addoonay lahayd bay ahayd markii dambena nebigu xoreeyey calayhi salaatu wasalaam oo xorka yeelay nebiga ayaa xoreeyey warka waaqidi uu sheegayo isaga markaa waxba la cuskan maayo inuu cabdimualib lahaa iyo markaa ku saabsan taasi marka muctamad maaha marka waa mawlaatun lirasuuli lahi sala allahu aleyh wasalam nin cubayd la odhan jira ayaa markii hore guursaday ayman bay u dhashay laakiin markii dambe nebigu calayhi salaatu wasalaam ninkaa dabadii nebigu wuxuu u guuriyey zayd buu u guuriyey zayd ibnu xaarisa ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam u guuriyey markaa zayd baa guursaday ummu ayman dabeedna waxay u dhashay usaama usaamat bnu zayd hooyadii weeye nabigana calayhi salaatu wasalaam waagii hore dee waa soo xanaanayn jirto dee ille waa ka da'weynayde way soo xanaanayn jirtay xataa markii waxa weeye nebiga hooyadii geeriyootay ummu ayman dee waa la socotay safar bay ku jireenoo xagga iyo madiinay ka yimaadeen nebiguna inan yar buu ahaa oo dhowr sano jira dabeedna meesha abwaa la yidhaahdo oo maka markaysaga ku soo dhow laakiin maka aan ahayn ayay markaa ku dhimatay nebiga hooyadii aaminatu bintu wahbin halkaasay ku dhimatay meeshii baa lagu xabaalay ummu ayman baa soo kaxaysay nebiga waxaa soo kaxaysay yacni ummu ayman marka nebigu calayhi salaatu wasalaam aad buu u qadarin jiray maadaama xanaanayn ay u samayn jirtay yacni marka mawlaadna ay u tahay aad iyo aad buu ilaalin jiray marka waa soo booqan jiray abubakar iyo cumarna waa la soo booqan jireen yacni marka waxa weye saas yadaabay ahayd umu ayman nebigu waa jecla calayhi salaatu wasalaam markaa saas u soo booqan jiray marka xadiidka dadka ahlulfadliga in la soo booqdo oo ahlulkhayrka in la soo booqdo ayaa marka la baabaystay marka booqashadu waa ku sugantay nebiguna waa soo booqan jiray calayhi salaatu wasalaam yani abubakar iyo cumarna xataa bacda wafaati rasuulilahi sala allahu alay wasalam bay soo booqanayaan ayay soo booqanayaan oohinta ay ooyeysaa waxa weeye waxay tidhi yacni waxyiga go'ay baan ka murugoonayaa yacni hilow waxay u qabtaa iyo jacayl inuu waxyigii markaa daa'imi lahaayoo wakhtigan joogi lahaa taasay markaa u qabtaa yacni hilow iyo jacayl u qabtaa xadiidka saddex boqol iyo shan iyo lixdan dabcadaha qaarkoodna waa saddex boqol iyo siddeed iyo lixdane wa can abi hurayrata radia allahu canhu can inabiyi sala allahu aleyh wasalam ana rajulan abu hureyra wuxuu ka sheegay nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka soo wariyey ana rajulan in nin zaara uu booqday akhan lahu walaal isaga u sugnaaday oo ilaahay dartii ay ku walaaloobeen ayuu wuxuu ku booqday fii qaryatin ukhraa magaalo kale tuulo kale walaalkan waxaa loo jeedaa waa ukhuwat diin lagama tilmaamayo walaal nasab ee waxaa looga jeeda xagga diinka ayay walaalo ku ahaayeen fa arsada allaahu tacaala calaa madrajatihi malakan fa arsada allaahu tacaala allah wuxuu ugu diyaariyey calaa madrajatihi dariiqii ninkaasi uu marayay madrajada dariiqa la yidhaha suu sheikhuba inoo sheegi doonee malakan malak buu ugu diyaariyey falamma ataa calayhi markuu u yimi oo soo maray halkii malagu joogay markuu soo maray qaala wuxuu yidhi malagii ku yidhi yacnii suurad nin buu markan ugu imanayaa malagu ayna turiidu xaggaad doonaysaa qaala wuxuu yidhi uriidu waxaan doonayaa akhan lii walaal ii sugnaadoo fii haadihi alqaryati tuuladan ku sugan ayaan doonayaa waxaan u soo safray si aan walaalkaa u soo booqdo qaala wuxuu yidhi hal laka calayhi min nicmatin tarubbuha calayh wuxuu malagi ku yidhi isagu garan maayo inuu malag yahay suurad nin buu ugu yimi hallaka ma kuu sugan tahay calayhi isaga korkiisa min nicmatin wax nicmo ah nicmadaasoo tarubbuhaa aad markaa waxaweeye hagaajinayso oo barbaarinayso nicmada calayhi isaga aad ku barbaarinayso aad kaga warhayso aad ku ilaalinayso yacni ninkani wax nicmo ah oo aad markaa ku barbaarinayso markaa waxbaa ma jirtaan ama xoolo dee uu ku hayo aad isleedahay markaa bal ka war dhowro bimacnaa soo hubso xogogaal u soo noqo siday yihiin ama waxa weye wax la mida qaala wuxuu uhi laa maya ma jirto taas wax adduunye ah iyo nicmo ah agtiisa iigu sugan oo aan ku barbaarinayo ama ku isleeyahay xogogaal u soo noqo ama wax la mida ama la soo ilaali ama la soo hagaaji ma jirto hayra annii axbabtuhu fillaah ha yeeshee ilaahay dartii unbaan u jeclaaday wax kale ma jiraane allah dartii uun ayuun baan u jeclaaday fillaahi fiidu waa sababiyu waa liajli illah bay ka dhigantay fiida macnaha darfiyada u haalibah laakiin sababnimadana waa loo isticmaalaa dakhalat imra'atun innaara fii hirra qof dumaraa naarta gashay fii hirra ay bisababi hirra bisad sababteed bay ku gashay bisaday cadaabtay oo xidhay oo dabeedno markaysa markaa waxba siin weydo oo sidii ku dhimatay yaa taasay naarta ku gashay sababteeda marka filaahi waxaa loo jeedaa ilaahay dartii ayuunbaan u jeclaaday qaala fa innii rasuulu llaahi ilayk waxaan ahay rasuulkii ilaahay miduu allah soo diray baan ahay oo ilayka adiga intii ka ahaatay laysoo kaa diray waxaa allah ila soo diray bianna allaha qad axabbaka inuu allah ku jeclaaduu ila soo diray kama axbabtahu fiih sidaad qofkaa u jeclaatay oo ilaahay dartii ugu jeclaatay fiiha ay fillaah liajli illaah ilaahay dartii sidaad ugu jeclaatay ayaa allahna kuu jeclaaday aljazaau min jinsi alcamal abaalmarintu waxay tahay noocii camalku yahay rawaahu muslim muslim baa saxiixa kusoo soo wariyey yuqaalu waxaa la yidhaahdaa arsadahu likada yacni arrinkaasuu u diyaariyey idaa wakkalahu hadduu u wakiisho bixifdihi ilaalintiisa markuu u xil saaro ilaalintiisa ayaa la yidhaha arsadahu almadrajatu bifatxilmiimi waraayi waxay ku sugan tahay miimka kordhigiisa waraayi ra'duna kordhigeeda ra'duna kordhigan tahay alariiqu waa waddada wa macnaa tarubuha macnaheeduna taquumu biha waad ku kacaysaa wa tascaa waxaad u rooraysaa ku dadaalaysaa fii salaaxiha hagaaggeeda hagaaggeeda in waxaasi ku hagaagaan baad ku dadaalaysaa mawdicu shaahid xadiiska waxaa laga qaadanayaa cidda ahlulkhayrka in lasoo booqdaa inay fiican tahay walow marka waxae safarba ha keensado booqashadaa lasoo booqanayo dadka ahlukhayrka ah ee nool ee wanaagsan in lasoo booqdaa safarba ha kallifteeye inay mashruuc taha laga qaadanaya taasaa laga qaadanaya waayo ninkan wuxuu u safray oo magaaladiisii uga yimi ama tuuladiisii oo ninkaa kale magaalada ama tuulada uu deggan yahay uu ugu tegayaa oo ugu aadayaa ziyaarada daraaddeed ziyaarada daraaddeed ayuu ugu tegayaa ilahay dartii uu booqanaa maalu ka doonaayo iyo waxaweye xoolo uu hayo iyo xisaabtan ka dhexeeyo ula soo xisaabtamayo kullu daalika ma aha umuure adduunya ma jiraan meesha waxaweye liajli illaah buu doonayaa inuu ugu safro oo waxa u soo booqdo taasuu doonaya laakiin adduunyo aad ka heshi waxa ku soo siiyo ama waxa ku taro iyo marka aad u tagto kollay waxba ku soo siin doonaa muraadku ma aha hadday caynkaa ilaahay dartii loo jeclaado sidaana loogu safray niyadaas khaaliskaana ay tahay waa shay ilaahay ku raalli noqonayo allahna ku jeclaanayo marka fadli weyn baa ku sugan fadli weyn ayaa taa ku jira alziyaaratu fillaah xadiiska saddex boqol iyo lixyo lixdan dabcadaha qaarkoodna waa saddex boqol iyo sagaal iyo lixdan ee wacanhu tirmidi wuxuu ka soo wariyey abu hurayre qaala inuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay waxau yidhi man caada mariidan aw zaara akhan lahu fillaah man caada ku kastoo booqda mariidan qof buu booqda aw zaara ama soo booqda akhan lahu walaal isaga u sugnaaday fillaahi ilaahay darti u soo booqda ciyaadada iyo ziyaaradu waa isla macne waxayse ku kala duwan yihiin ciyaadadana waxaa loo isticmaalaa booqashada cid xanuunsanaysa marka la booqanayo caada la yidhahdaa waa ciyaada markaan waxa weeye xanuun qofka laga booqanayna ziyaara la yidhahdaa saasaa caade iyo ziyaaro loo kala isticmaala naadaahu munaadin markuu qofbu ka booqdo ama walaal isaga u sugnaaday uu booqdo ilaahay dartii uu u booqday naadaahu munaadin waxa u dhawaaqa mid dhawaaqa malak baa dhawaaqaya bian tibta wa taaba mamshaak muxuu ku dhawaaqaa bian tibta waad wanaagsanaatuu ku dhawaaqaa cid tayibo wanaagsan baad noqotay wa taaba mamshaak socodkaaguna waa wanaagsanaade adna waad wanaagsan tahay socodkaaguna waa wanaagsan yahay wa tabawa'ta min aljannati manzilan wa tabawa'ta waad degtay min aljannati xagga jannadana manzilan yacni guri baad ka degtay guri janno ayaad markaa digtay rawaahu tirmidiyu xadiiska tirmidi baa soo wariyey waqaala xadiisun xasan wuxuu yihi waa xadiis xasan ah wa fii bacdi nusakhna waxaa ku sugnay hariib waa xadiis hariib ah ayaa ku sugnay marka sanadka xadiiska kolley dacfaa ku jira laakiin muxaqiqiinta qaarkood waxay tilmaameen inuu shawaahid leeyahay saas aawadeed xadiisku marka uu noqonaayo xasanu lighayri yacni saa inuu noqonayo oo dariiq kaleoo shaahidaa jira shaahidkaana culamada qaarkood baaba quweeyey oo marka waxau yidhi waxaweye sanadkiisu waa jayid saas aawadeed calaa kulli xaal waa isku weynayaan xadiiskani marka wuxuu noqonayaa xadiis haabit oo sugan xadiisku wuxuu tilmaamayaa cidda ilaahay dartii qof u booqdo qofkaasi qof xanuunsanaya ha ahaado ama qof caafimaad qababa ha ahaadee in waxa weeye malak uu odhanaayo adna waad wanaagsan tahay socodkaaguna waa wanaagsan yahay guri janna ana waa degti bimacnaa ficilka aad samaysay wuxuu kuu sababayaa jannada inaad gasho saasuu kuu sababaya marka fadliga ay ziyaaradu leedahay iyo ciyaadaduba ayaa laga qaadanaya xadiiska xadiiska saddex boqoliyo toddobiyo lixdan can abi muusa alashcariy radia allahu canhu ana anabiya sala allahu aleyh wasalam qaal abu muusa alashcari waxa uu sheegay in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi inamaa mahalu ljaliisi asaalixi waaljaliisi asuu'i ka xaamil ilmiski wanaafikhi ilkiir inamaa mahalu ljaliisi asaalixi wuxuu ahaaday oo qura qofka wanaagsanee lala fadhiisto tusaalihiisu wajalisi suu iyo qofka xunee lala fadhiisto tusaalihiisu waxay kala ahaadeenoo qura ka miski sidii kii miskiga xambaarsanaa ee miski sitay udgoonka miskiga ah sidii mid sitoo kale wanaafikhi ilkiir iyo buufimada dabka kii buufinayay oo kale ayay kala ahaadeen qofka wanaagsana lala fadhiistaana wuxuu ka dhigan yahay kaa miskiga sitaa inaad la fadhiisatay ruux miski xambaarsanoo miski sida udgoonkaa miskiga sida qofka xumee lala fadhiistaana wuxuu ka dhigan yahay kaa buufimada dabka yacnii haraggan markaa buufimada ahee dadka biraha garaacaa markay doonayaan dabka markaa inay biraha markaa waxaweyaan yacni ku kulayliyaan oo birta ay caddeeyaan dee buufimadaa dabkay ku buufiyaan haraggaa la buufinayo ee markaa naqaska kusii daynaya dabka deedna dabkii aad markaa u shidmayo aad u ololayo marka waxa weeye buufimadaa dabka kii afuufayoo kale ee buufinayey mid la fadhiyo kaleu ka dhiganyay kaasina fa xaamilulmiski kii miskiga sideeyo miskiga xambaarsanaa ima an yuxdiyaka ama waa inuu ku siiyo yuxdiyaka yuctiyakay la mid tahay wasnan wa macnan xagga wasniga waa la wasni yaxdiyaka ma aha waa yuxdiyaka waa sida yuciyaka wasnan waa macnan waa la mid waana la wasni waana la macno ima an yuxdiyaka ama waa inuu ku siiyo miskiga wax ka mida ku siiyo wa ima an tabtaaca minhu ama waa inaad ka iibsato war miskiga bal in iga iibi daedna inaad ka iibsato wa ima an tajida minhu riixan tayiba ama waa inaad ka hesho ur udgoon haddaanu xataa waxba kaa siinin udgoonkan ama aanad waxba ka iibsanin yacni udgoon baa ka soo kankamaya waxaad dhibsanaysa maaha marka waxa weye mar walba waxaad tahay mustafiid waad ka faa'iidaysanaysaayo nafci baad ka helaysa wa naafikhu lkiiri kan buufimada dabka buufinayaana ima an yuxriqa siyaabak ima an yuxriqa iyaad waa godan tahay nusqadan hayo waxba ku dhacay kordhig baa ku dhacay ima an yuxriqa hiyaabak ama waa inuu markaa maryahaaga gubo wa ima an tajida minhu riixan muntina ama waa inaad ka hesho ur qarmuun waxa uu qiiqinayo muttafaqun calayh yuxdiyaka yuctiyaka ayay la mid tahay wasnan wa macnan xagga wasniga iyo xagga macnaha xadiidkan nabigu wuxuu ku sheegaya calayhi salaatu wasalaam boorin uu boorrinaayo dadka wanaagsan in lala fadhiisto iyo digisu inooga digaayo dadka xun in lala fadhiisto dadka wanaagsan fadhiisadka lala fadhiistaa waa mid lagu intifaacayo khayr baa laga helayaa oo tusaale ahaan wuxuu ka dhigan yahaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qof miski sida qof la fadhiistoo kale sida ur xun aanu uga helayn ee udgoon wanaagsan uga soo kankamayo hadduu markaa ka iibsado ama wax ka mida siiyana dee nafcigu waaba ka sii weynaanaya marka qofkii wanaagsanaa haddaad la fadhiisato haddaad dee cilmi ama faa'iido ama wax ka qaadato xaaladda noocaasa waxaabaad ka dhigan tahay sida kaa udgoonka wax ka mid la siiyey ama iibsaday haddaanad xataa markaa waxa weeye faa'iido kale aanad ka qaadan la joogga aad la joogtay keliya dee dhibi kaagama iman udgoon wanaagsanna waad ka hesha xataa faa'iido kale haddaanad ka qaadan la fadhiga aad la fadhiisatay keliyaad ku intifaacaysaa nooc dee markaa intifaaca ka helaysa oo dee ajar baad ka helaysaa fadhiga aad la fadhiisatay ilahay dartii aad ula fadhiisato marka mar walba waxaa tahay muntafic hadduu ruuxu wanaagsan yahay darar kaaga iman maayo haddii laakiin ruux xun aad la fadhiisato oo ama waxaweeye markaa faasiq ah ama bidcoole ah amaba gaal ah aad la fadhiisato waxa weeye dee dhib baa kaaga iman karta waxaad ka dhigan tahay ninka xadaadkae birta tumaya ee buufimada dabka buufinaya inaad la fadhiisatoo kale inuu damasku u soo buufiyo ama nibiila kaaga soo duulaanoo marada uu kaa gubo ama in urxuni kaaga yimaadaan iyo marka waxaweeye kul iyo wax la mida marka kollayba dhib baa kaaga imanaysa qofkii xumaayaad la fadhiisatayna waa saasoo kale weliba dee qofka bini biniaadamkaahi waa ta'asuraa qofka bini biniaadamkaa cidda uu la joogaa waa saamaynaysaa xumaantiisa iyo dhaqanxumadiisa inuu qofka markaa qaadsiiyaa dhici karto ya haddii qof marka waxa weeye yacni xun uu la fadhiisto waxaa dhici karta xumaantii inay raadaysaa suuragal ah oo isaga laftiisu wanaaggii uu ka daciifo xumaantii uu qaabilo hadduu marka waxa bidcoolo yahayna yacni shubahaadkii bidcada siduu maalinba mid ugu tuuraayo waxaa dhici karta marka dambe inuu deeyagiiba raaco ya bidcoolihii inuu iska raaca dhici karto amaba uu yidhaahdo dee waxa weeye waxba dhibi kuma sugnaa yacni wax laysku hayaaba ma jiro wax laysku hayaaba ma jiro oo uu sakhiraba amaba dee uu raaco yacni ayaa ka iman karta marka saas aawadeed ciddii marka waxa weeye wanaagsan laga agdhowaado ciddii xunna laga fogaado ayaa laga qaadanaya haddii ruux daacadii ka gaabinayo dee iska habsana ruux had iyo jeer la joogo isaguna habsan buu marka dambe noqonaya laakiin ruux markaa waxa weeye cibaadadii ku dadaalayo dadaal badan hadduu la joogo waxaa laga yaabaa inuu ku daydo oo isaguna dadaalkii la yimaaddaa suuragal inuu dadaalkii la yimaado ayaa suuragal qiso halkaa yaro khusaysa haddii aan sheego cimraan ibnu xitaan ninkii loodhan jiray wuxuu noolaa wakhtigii taabiciintii ayuu noolaa cimraan ibnu xitaan wuxuu ahaan jiray min ahli sunna ahlu sunnuhu ahaan jiray siduu sunni u ahaa ayaa gabadh qurux badan oo ay isku qolo ahaayeen oo khaarijiyad ah ayuu guursaday gabadh khawaarij ah ya ayuu guursaday qoladii bidcoolayaasha khawaarijta markaasaa lagu uhi maxaad ku fashay gabadhan khaarijiyadda ah ee khawaarijta ah hablaha ahlu sunnaha maxaad u guursan weyy sunniyad baa ka dhigayaa buuhi sunniyad ninkanna waa nin aad wax u yaqaan cimraan ibnu xitaan la yidhahdaa muu awoodi karin inuu sunniyad ka dhigee isagii bay khaariji ka dhigtay wuxuu ku dambeeyey markii dambe ninkii cali bn abi taalib dilay ashqa alaakhiriin dadka dambe kii ugu shaqinimada badnaa inuu ammaano ya ashqa alaakhiriinna nebiga ku magacaabay calayhi salaatu wasalaam xadiis baa ku soo arooray ashqa alawaliin iyo ashqa alaakhiriin ashqa alaakhiriin inuu yahay waxa weeyaan marka ka ku dili doono calow inuu nebigu saa ku yidhi hadal macnihiisu caynkaa yahay kaasuu markii dambe ammaanay yaa darbata min taqiyin maa araada biha ila liyabluga min dilcarshi ridwaana inii liadkuruhu yowman faaxsibuhu awfa albariyati cinda allahi miisaana wuxuu gaadhsiiyey inuu yidhi waxa weeye dilka cali khayrkaad ka helayso kale ma jiro yaa darbatan min taqiyin waxaa la yaabtaan buu idhi dadow garaac ruux taqiya ka dhacday taqiga uu sheegaya waa kuma waa shaydaankii dilay cali bn abi aalib kaasuu taqi ku sheegay yaa darbatan min taqiyin maa araada biha ugamana jeedin ilaa liyabluga min dilcarshi ridwaana ilaha carshiga u saaxiibkaa inuu eh, raalli ahaansha kaga helo mooye wax kale ugama jeedin inii la adkuruhu yowman fa axsibuhu awfa albariyati cinda allaahi miisaana anigu waa xusayaa buuli ya waxaanan u malaynayaa buuhi awfa albariyati cinda allaahi miisaana ilahay agtiisa dadka ugu miisaanka weyn xagga xasanaadka inuu yahay ayaan u malaynayaa buuli hadda waa ka cali duluusiyaa ku sheegaya heerkaasuu gaaray heerkaa ayuu gaaray marka khatar bay leedahay yacni cidda marka waxa weeye xun in laga agdhowaadaa dhib bay leedahay xadiiska saddex boqol iyo siddeed iyo lixdan can abi hurayrata radia allahu canhu can inabiyi sala allahu aleyh wasalama qaal tunkaxu lmar'atu liarbac qofka dumara waa la guursadaa liarbacin afar sifo mid ahaan baa lagu guursadaa limaaliha ka beddelo limaalihaa xoolaheeda daraaddeed waa loo guursadaa walixasabihaa sharafta nasabkeeda ama ciday ka soo jeeddaa sharaftay lahaydna waa loo guursadaa walijamaaliha quruxdeeda daraaddeedna waa loo guursadaa walidiiniha diinkeeda daraaddiina waa loo guursadaa inay diinka ku fiican tahay oo tadayun fiican leedahay fadfar bidaati diini taribat yadaak nabigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam fadfar ku guulayso bidaati diini ta diinka u saaxiibkaa ku guulayso taribat yadaag labadaada gacmood ha ciidoobaani bimacnaa faqri ha kugu dhaco loogama jeedo marka waxa weeye habaar loogama jeedo waxaa caadada ayaa ku dareertay bal icaadatulcarab inay yidhahaan taribat yadaag xagga marka haddii habaarnimo lagu xambaarana nebiga calayhi salaatu wasalaam cidda uu marka habaaro waxaay soo arooray xadiis uu nebigu sheegaayo oo saxiixa ku sugan fii saxiixi muslim oo nebigu u yidhi calayhi salaatu wasalaam shardi baan ilaahay la galay shardigaasi wuxuu yahay cid kasta oo muslima oo aan marka waxa weeye habaaro ama aan caayo oo aan marka arrinkaa munaasib u ahayn oo xaq u lahayn inuu ilaahay ugu beddelo raxmad iyo qurbo iyo dahiritaan aakhira uu ku dahiraayo xaggiisana ugu dhowaynaayo saas aawoodee waxaa lagu tiriyaa inay ka mid tahay manaaqibta ya cidduu nebigu ku yidhahdo taribat yadaag waxay noqonaysaa nooc manqaba ah ayay noqonaysaa shakhsi mucayana marka lagu yidhaahdo ama sakiradka umug iyo waxa la midka ah yacni noocaasay gelaysaa bay culammada qaarkood marka ay yidhahdeen lakiin hadda shakhsi mucayana kuma saabsana muttafaqun calayh bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay wa macnaahu macnihiisu wuxuu yahay ana annaasa yaqsiduuna fi alcaadati min almar'ati hadihi alkhisaal alarbac dadku waxay ugu qasdaan fi lcaadati sida loo bartay min almar'ati guurka qof dumare la guursanayo hadihi alkhisaala alarbac yacni sifooyinkan afarta a ah baa loo qasdaa faxris anta calaa dati iddiin adigu waxaad ku dadaashaa tii diinka u saaxiibkahayd ku dadaal wadfar biha ku guulayso waxris calaa suxbatiha ku dadaal suxbadaad yada la saaxiibayso aad zawjo ka yeelanayso ila waxaweye waa suxbo dhammaystirane yacni waxaweye zawjada suxbadeedu waa dheer tahay wasaaxibi biljambi waatay culamada qaar ku fasireen wasaaxib biljambi in laga tilmaamaayo orida in laga tilmaamayo zawjada yani saa in laga tilmaamayo calaa kulli xaal xadiiskan wuxuu tilmaamayaa caadatan dumarka asbaabta loo guursadaa afartaas sababood mid ahaan inay tahay in loo guursanayo xoolaheeda daraaddeed iyo in loo guursanayo quruxdeeda daraaddeed iyo in loo guursanayo sharafta marka waxa weeye cidda ay ka soo jeeddaa sharafta ay leedahay xasabka waxa la yidhaha nasabka wanaagsane bimacnaa yacni sharaftii aabbayaasha ayaa laga tilmaamaya sharaftii ay lahaayeen asal wanaagsan inuu ka soo jeedo oo sifooyin wanaagsan markaa ay leeyihiin cidday ka soo jeedaa oo dadka dawaata la yidhaahdo waxa waa kala duwan wanaagsan yihiin dad baa akhlaaqda iyo markiisaa dhaqankoodu wanaagsan yahay oo duun wanaagsan dadka qaarkood baa markaysa markaa dee waxa weeye iska dhib badan oo yacni markaa eh, iyagu markaa saa ka duwan marka sida waxa weeye sifooyinka wanaagsana ay lahaayeen cidda ay ka dhalatay iyadana waa loo guursadaa diinkeeda daraaddeedna waa loo guursadaa caadi ahaan afartaa mid ka mida in loo guursado ayaa laynoo sheegayy laakiin macnuhu maaha afartan markaysaa mid ahaan u guursada maaha markaa lagama tilmaamayo waa ikhbaar bilwaaqic sida jirta ayaa laga warramaya ya haddii dee oday soomaaliyeed ay ka sheegayeen yacni saddex markaa awoogay baa soo gaadhay saddexna aabbahay saddexna anaa soo gaadhay marka mawdicu shaahid waxa awoogay soo gaadhay buu yidhi dumarka oo la dhalasho guursado aabbahayna wuxuu soo gaaray dumarka oo la dhaban guursado anna waxaan soo gaadhay buu yidhi dumarka oo la dhuuni guursado waa saddexdii kale soo maha marka laga tago waxa weeye diinkii yaa yacnii dhalasho guursad iyo dhaban guursad iyo dhuuni guursad dhuuni guursadku waa maalkii in xoolo loo galay in xoolo loo galay marka sida waxa ugu fiican waxa weeyaan in diinka daraaddii loo guursado maanic kuma sugna ashyaada qaarkood calaa sabiili tabac hadday u raacaan dhibi kuma sugna laakiin maqsuudul acdam waa maxay qasdiga weyn waa inuu noqdaa in diinka daraaddii loo guursanayo laakiin haddii ay noqoto yacnii asbaabaha kale inay tahay maqsuudka ugu weyn dee haddii markaa diinkii uu daciif yahay oo tadayunkeedii u liito iyo akhlaaqdeedii iyo dhaqankeedii ay liidato xaalka noocaasa maalkeeda iyo sharafta cidday ka soo jeedda iyo yacni dhabankeedu inuu wanaagsan yahay iyo kullu dalika waxba kaa tari maayaan waxaa laga yaabaa dee in dhib uun qofku kala kulmo ayaa dhici karta waxaana dhici karta burbur inuu ku dambeeyo ama dhib lagu hayo ama dhib lagu hayo marka diinka iyo akhlaaqda ayaa in lagu doorto muhim ah marka maqsuudulacdam waa inuu isaga noqdaa maanic kuma sugna haddii wax kale yani marka ay noqonayso cala sabiili tabac laakiin maqsuudka weyni diinka laga yeelaayo iyo akhlaaqda xadiidka saddex boqoliyo sagaaliyo lixdan oo can ibni cabbaasin radia allahu canhuma qaala qaala nabiyu sala allahu aleyh wasalam lijibriila cabdullahi cabaas waxa waxauu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu ku yidhi lijibriila jibriil ku yidhi maa yamnacuka an tazuurana maa yamnacuka maxaa kuu diidaaya an tazuuranaa inaadna soo booqato maxaa kuu diidaya maadu waa istifhaamiyu akara mima tazuuruna intaadna soo booqanayso in ka badan inaadna soo booqato maxaa kuu diidaya yani maadna soo booqatid wakhti ka badan intaadna soo booqato jibriilow fa nasalat waxaa soo degtay aayadda allah uu yidhi wamaa natanazalu ila biamri rabbika lahu maa bayna aydiina wamaa khalfana wamaa bayna dalik yacni malaggii inuu sidaa ku yidhaahdo ayaa markaa waxa laynoo sheegaya ya marka waa cala lisaani malak allah baa soo dejiyey oo yidhi laakiin waxa weeye waxaa laga jawaabayaa hadalkii marka waxa yacni marka jibriil uu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam marka kaanna uu leeyahay jibriilna sidan buu ku jawaabay allahu inoo sheegayo ama sidan ha yidhaahdo wamaa natanazalu ma soo degdegayno haddaanu malaa'igta nahay ilaa biamri rabbik amarka rabbiga xaalaanu ku dheehannahay mooye xaal kale ma soo degayno sidaa ku dheh lahu maa bayna aydiina lahu allahoo qura waxa u sugnaaday maa bayna aydiina waxa hortayada ahaaday inaga horreeya wamaa khalfanaa iyo waxa dabadayada ahaaday yacnii wakhtiga naga horreeye wakhtigii naga dambeeyeyba yacni mid walba allah buu u makaanka naga horreeye makaanka naga dambeeyaba wamaa bayna dalik iyo waxa intaa u dhexeeyaba yani marka waxa maadigii iyo marka waxa xaadirka yani waxaa soo gelaya wixii tegey iyo waxa soo socda iyo waxa jooga mid walba allah bay u sugnaadeen allah baana maamulay rawaahu lbukhaariyu xadiiska bukhaari baa soo weriye mawdicu shaahid waxa weeyaan nebigu inuu jeclaystay calayhi salaatu wasalaam malakul jibriil intuu soo booqday u yimaado in ka fara badan inuu u yimaado soo booqan lahaa inuu jeclaystay marka ziyaaratu ahli ilkhayr in la dalbado oo la jeclaysto ayaa laga qaadanaya ya ahlulkhayrka ziyaaradooda in la jeclaystoo la dalbado ayaa laga qaadanaya marka cid ahlukhayr inay kusoo booqato waxay mudan tahay wax lagu farxo weeye wax lagu farxo weeyaan waana wax la jeclaystoo la dalbado xadiiska saddex boqoliyo toddobaatan wa can abi saciidin alkhudriy radia allahu canhu can inabiy sala allahu aleyh wasalama qaal nabigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam laa tusaaxib ila mu'minan ha la saaxiibin muumin mooyaane ruux kale ha la saaxibin muumin mooyaane ruux kale ha la saaxiibin walaa yaakulu acaamaka ilaa taqiy walaa yaakul yaanu cunin acaamaka cuntadaadana ilaa taqiyun mid taqi oo ilaahay ka baqaya mooyaane ku kale yaanu cunin rawaahu abuu daawuuda watirmidiyu waxaa soo wariyey abu daawuud iyo tirmidi biisnaadin laa ba'sa bihi sanadaan dhibi ku sugnayn ayuu ku soo wariyey yacni waa sanad xasana laga tilmaamaya xadiidkani wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi marka uu laa tusaaxib ilaa mu'minan cid la saaxiibaysaa waa inay mu'miniinu noqdaan cid iimaana ah. yacnii ciddii markaa waxa weyaan yani ama gaalada ahayd ama waxaweeye iimaankoodii naqsi ku jira ee aan iimaanka laga nafinayo ee la odhanayo iimaan naaqisa ah ku sugan ama la odhanaayo waxaweeye marka leysa bimu'min ya ciddii ahlulkabaa'iryi ahaa in laga dheeraado aan lala saaxiibin ayaa laga qaadanaya waayo mu'min marka la itlaaqo kaamilkii bay ku dhici kii iimaankiisu kaamilka ah laakiin kii faasiq ahaa walow nooc iimaaniba ha ku sugnaadee mu'min lama odhanayo itlaaqan waa la qaydaa marka la sheegaya mu'minu naaqisu liimaan waa mu'min iimaankiisu naaqis yahay ama mu'minun biiimaanihi faasiqun bikabiiratihi waxaa la yidhahdaa siday salafka qaar ka cabiri jireen mu'min wuxuu ku yahay iimaankiisa daraaddii rumaynta uu rumeeyey faasiqun bikabiiratihi dembiga weyne uu la yimi ayaanu faasiq ku yahay marka mu'min laakiin markuu itlaaqan yahay waxay ku dhacaysaa kaamilkii qaalat ilacraabu aamanna qul lam tu'minuu walaakin quuluu aslamna culamo badanna waxay qabaan inay nimankani munaafiqiin aynay ahayn laakiin laga tilmaamayo xaqaa'iqdii iimaanka weli iyo kamaalkiisii maydaan gaadhin ya ee islaamnimo un sheegta islaamnimadanna looga jeedo islaamnimo dhaba laakiin laga tilmaamaayo iimaankiinna weli ma dhammaystirmin sidaas markaa looga jeeda saas looga jeeda waatii dee xadiis maxaa ku so aroortay laa iimaana liman laa amaanata lah wallahi laa yuminu man laa yamanu jaaruhu bawaa'iqah laa yuminu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsi laa yazni zani xiina yazni wahuwa mu'min marka muuminkan waxaa loo jeedaa mid iimaankiisu dhammaystiran yahay uun la saaxiib kaasi waxa weye waa jaliisu saalix weeye waa ku anfacay walaa yaakulu tacaamaka ilaa taqiy cuntadaadana ruux taqiya mooye ruux kale yaanu cunin ruux kale yaanu cunin waxaa laga tilmaamayaa tanna kamaalka ayaa looga jeedaa wa ilaa waa bannaan tahay cid markaa yacni caasi ah ama faasiq ah ama gaal aan xarbi ahayn oo muslimiinta la diriirsanayn oo la dagaalamayn in waxa weeye markaa wax la siiyaa waa bannaan tahay waa tii aayadduba ku soo degtay aayaddii suurat albaqara laysa calayka hudaahum walaakina allaha yahdii man yashaa gaalada qaarkood waxa la siinayay saxaabada qaarkood ka shakiyeen markaase aayaddu soo degtay oo allah u yidhi laysa calayka hudaahum hanuunkoodu kuma saara walaakina allaha yahdi man yashaa markaasaa waxa weeye sadaqadii la siinayey dadka ahlu dimmaha ee muslimiinta ku hoos nool iyo gaalada cahdiga muslimiinta laleh la siinayay inay bannaan tahay aayadda saasaa looga qaato saas ayaa looga qaato ruuxii markaa faasiq ee muslim ah inaad markaa waxa weeye markaa wax siisaa dee dhib kuma sugnaa waxa weeye waa nooc sadaqaa haddii markaa sadaqada haddii waxaasi wuxuu waxaasi wax uu dembi u kaashanayo u kaalmaysanayo haddaynay ahay haddaad og tahay marka waxaad siinayso markiiba aad garanayso wax macsiya inuu ku adeegsanayo u yidhaha lacagi sii anaad malaha u badinayso dee khamri inuu siisanayo dee siin maysid ama aad u badinayso inuu qaad siisanayo dee siin maysid marka laakiin haddaad doonto waxaad intaad kaxaysaad u dheerka geyn kartaa markaasaad odhan kartaa markaa cuntada sii waxay waxaa sii oo saasoo kale aad markaa samayn karto laakiin inaad dembi wuxuu u kaashanayo oo dembi ku isticmaalayo aad siiso ma aha walaa tacaawanu cala alismi walcudwaan macnaa ha isu kaalmaysanina dembi iyo xadgudub ha isu kaalmaysanina maatuu allah uu yidhi marka waxaa laga tilmaamaya cinda alikhtiyaar ciddaad markaa la doonanayso daruurada qofkii baahanba inaad iska siisaa way noqonaysaa yani markaa saa aynu soo sheegnaye laakiin cinda alikhtiyaar ciddaad cuntadaada u doorayso waxaa sii fiican haddii daruura ayna jirin dadka taqiyiinta inay noqdaan ee allah ka baqaya kuwaa markaa inaad siiso walaa yakul طacaamaka ila taqiy halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub